bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه عlى mحamedi وعlى آli mحamed rb اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي fasl qala الmuؤlifu almqrbaat qismani waxaynu ku guda jirnay kitaabkii ajrumiga ahaa markaa waxaynu soo qaadanay saddex baab oo kitaabka kamid a baabkii ugu horeeyey oo ahaa baab lkalaam baabkii labaad oo ahaa baab اlicraab baabkii saddexaad oo ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraab fasalkana wuxuu xidhiidh la leeyahay baabkana baabu macrifati calaamaati اlicraab ayaa xidhiidh ula leeyahay markaa baabkan sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu kaga waramayaa hal masale keliyu kaga waramaya masale keliyuu kaga warramaya baab fasalkan masalada uu kaga warramayaay waxa ay tahay taqsiimu اlmucrabaati ilaa qismayni taqsiimu lmucrabaati ilaa qismayni qismi yucrabu biاlxarakaati wa qismi yucrabu biاlxuruuf masalada keliyu kaga warramayaa mucrabaaddii aynu soo baranay ee ahaa marka la ijmaaliyo sideed marka la tafsiiliniyo koob iyo toban mawdic ah koob iyo toban shay ah soo ma oo isugu guda jiray afcaal iyo asmaa ayaa loo qaybinayaa laba marka la eego calaamatu calaamatulicraabka eeg marka calaamatulicraabka la eego icraabka calaamadda ayna tusinaysa markaynu eegno koob iyo tobankii waxaa loo qaybinayaa laba qaybood baa loo qaybinayaa qayb calaamatulicraabki uu yahay xarako iyo qayb calaamatulicraabki uu yahay xuruuf labadaasaa loo qaybinaya marka masaladaa keliyu kaga warramaya o baabkan wuxuu kaga warramayaa baan nidhi hal masalo halkaa masalena waxa weeyi taqsiimu lmucrabaati ilى qismayni qismi yucrabu bاlxarakaati wa qismi yucrabu bاlxuruufi dhinacaynu ka egnayna waa calaamatlicraabka koob iyo tobankii mucrabaada ahaa calaamatlicraabkooga markaaynu eegno labadaasunbaa loo qaybinaya wax calaamatulicraabkii uu xaraka yahay iyo wax calaamatulicraabkii uu yahay xuruuf waa labadaasun markaa isagoo taa ka waramay sheekhu waxa uu yidhi almucrabaatu qismaani almucrabaatu waxyaalaha la icraabaa qismaani ay dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiib ah weeyi qismun qayb yucrabu waa la icraabi huwa qismiga bilxarakaati xarakaat baa lagu icraabi wa qismun qaybna yucrabu waa la icraabi huwa qismiga bilxuruufi xuruuf baa lagu icraabi waa masladan hadda idin sharaxaya wey almuqrabaatu qismaani sheekha waa lagu ictiraado waa lagu bushiyey waxaa la yidhi almuqrabaatu waa jamac qismaanina waa taniyo almuqrabaatu waa mubtade qismaanina waa khabar waxaana shardi ah khabarku in mutaabaqeeyo oo waafaqo mubtadaha oo haddii mubtadu uu jamac yahay khabarkuna uu noqdo jamac hadduu muhane yahay mufan noqdo hadduu mufrad yahayna u mufrad noqdo laakin hadda maxaa halkan ka soo baxday khabarkiina waa jamac waxaan ujeeda waa taniyo oo waa musane mubtadihiina waa waa jamac marka isma waafaqin soo ma culimadu laba qowl bay isku waafajiyeeno waxay yidhaahdeen qowlka hore waxay yidhaahdeen kalaamka waxa ka goan an ka hore laga gooyey bay yidhahdeen culimada qaarkood culimada qaarkoodna waa le ka dambaa laga gooye marka haddee la dhado ka hore laga gooye macnihi wuxuu noqonayaa nawca almucrabaati qismaani mucrabaadda qaybaheedu waa laba qaybood noocyadeedu waa laba qaybood markaa nawcaani baa ka go-an ka hore almucrabaatina waaba mudaafiley markaa mubtadi u go-an yahay leyi nawca almucrabaati qismaani bay yidhahdeen qaarkoodna waxay len mn almucrabaatu waa sideedaasoo iyada mubtada ka dambe ee qismaan ah ayaa laga gooyey oo oh, almucrabaatu dhawaatu qismayn way idhahdeen ah, mucrabaadu waa mid laba qaybood u saaxiib ah labada goorba mudaafkaa la xadfay mudaaf ilayhigii baa meeshiisii joogsaday sidii uu godnaa mudaafka hore ee la gooyey ayuu mudaafu ilayhigii u godmay kadibna tarkiibku sidan hadda uu yahay buu noqday qowlka labaadna waxa uu leeyahay almucrabaatu asha ku jirta ayaa jinsiyaa kitaabkaa idin qorayaada kitaabka eeg almucrabaatu asha ku jirta ayaa jinsiye ah ashan jinsiyadiihina waxay burinaysaa macnihii jamacnimo ayay burinaysaa markaa waxa uu ku rumoobayaa mid keliye iyo mid tira laba labadaba mid tira ah oo fara badan iyo mid keliya intaba waa ku rumoobaya marka intaba waa ku rumoobaya markaa labadaa qool bay culimmadu ay yidhaahdeen halkaasi iswaafajinteeda markaa sheekhu isagoo taa tilmaamaya waxa uu yidhi almucrabaatu waxyaalaha la icraabaa qismaani ay dawaatu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi qismun qayb icrabu waa la huwa qismiga bilxarakaati xaraka lagu icraabi waa damadii iyo fatxadii iyo kasradii iyo sukuunko la ilxaaqiyo afarta wa qismun qayb iyo wa qismun qayb qayb kaasoo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxuruufi xuruuf lagu icraabi waxaa xuruufta lagu icraabayaana waa iyaguna waxa weeyaan waa waa aliftii iyo waawdii iyo yadii iyo xadaf way soo gelinayaan xadaf way halkaa itbaacinayaan markaa waaba labada qaybood keliya oo qayb xaraka la icraabayo iyo qayb xuruuf la icraabayo fasalkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu u keenay tamriin iyo ikhtibaar ardaygii la imtixaamayo inuu baabkii hore fahmay waayo isaga oo tafsiilsan oo faahfaahsan ayuu inoo soo sheegay haddana wuxuu inoo sheegayaa isagiyo ijmaalsan oo duuduuban markaa ardaygu inuu fahmayo in kale ayuu fasalkan sheekhu u keenay ikhtibaar imtixaan darteed baa loo keenayba markaa waxau ihi almucrabaatu waxyaalaha la icraabaa qismaani ay dawatu qismayni laba qaybood kuwo u saaxiib ah qismun qayb weeyi qaybka oo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxarakaati xarakaad lagu icraabi wa qismun iyo qayb weeyi qayb kaasoo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxuruufi xuruuf lagu icraabiyo calaamatulicraabkii u xaraf noqon waa labada faladii ay falqismu qaybka alladii qaybkaasoo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxarakaati xarakaad lagu icraabi arbacatu anwaacin noocyo afar a qaybka xarakaadka lagu icraabaayo waa afar nooc intabaod gerinaysa alsmu weeyi ismigii almufradu la keliyeeyey wa jamcu tagsiri jajabinta jamceedii weeyi wa jamcu lmu'anati dhadigaynta jamceedii weeyi jamcii assaalimu nabada galay wlficlu weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa alladii ficilkaasoo lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi mudaarica aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shayga oo mimaa yuujibu binaa'ahu aw mimaa yanqulu icraabahu waa shay binihiisa laaziminaya oo labadii nuunood mid ka nuun niswa iyo nuun tawkiid almubaashira ama waxyaalihii icraabkiisa ka naqlinaya xaraka in la icraabo una naqlinayo xuruuf in la icraabo oo ah waawljamaacihi iyo alifithnainki iyo yalmaanata almukhaataba marka muxuu ina leeyahay afartaa waxaa lagu icraabaa xaraka lagu icraabaa de ism mufrada waad garanaysaa xaraka lagu icraaba marka eeg afartan yaa degi jiray afartan mada damaad degi jirtay afartan ba he damaad degi jirtay alى sabiil ijmaal waa afar alى sabiil tafsil lakin maxay noqonayaan sideed bay noqonayaan sideedii dama ay degi jirtayba xaraka lagu icraaba weeyaan khulaasat lqowl sideedii dama ay degi jirtayba xaraka lagu icraaba waayo ismi mufrada labaa kugu guda jira ismi mufrada oo munsarifa iyo ismi mufrada oo hayru munsarifa labada goorba maxaa la icraabayey xaraka la icraabayede soo ma jamcu tagsiirka laba inooga soo baxayay jamcu jamcu tagsir hayru munsarifa labadiisa goorba maxaa la icraabayay waa imisa afar maynayn waa yahay jamcu muanasu saalim maxaa la icraabayey de xarakaa la icraabayay saddexdiisa xaaladood maana xaraka la icraabayn culimo saddexdaba waxaa la icraabaya xarako mar damaa lagu rafcinayey labada gore kalena marna nas baa waxaa lagu fadxinayey kasro marna waxaa lagu khafdinayey kasro waa xaraka de ficilka mudaaric labadiisa noocba waxaa la icraabaya xaraka sooma ya isagoo saxiixulaakhira iyo isagoo muctulaakhira sida haalibkaa waaya marka mina sideed ahayn sideedda mayaa degi jiray damo macnuu markaa muxuu noqonayaa sideeddii dama ay degi jirtayba waxaa la icraabaa oo calaamatulicraabkeegu uu yahay xarako hadda waad fahamtay ma ya ma waayahay markaa waa ismiga mufradka oo labaa iyo jamcu taksiirkiiyo labaa waa imisa afar maynn jamcu lmaanatu saalim iyo ficilkii mudaarico labaa ah. waa toddoba soo ma intaa markaa maxaa lagu icraabaya xarakaa lagu icraabaya xarako ayaa waxa weeyaan lagu icraabaya oo calaamatulicraabkeedu waxa uu noqonayaa xaraku noqonaya iyo xaraf haka diidayn xarafe haka daydayn marka imisaa asmaaa intaa xarakaadka la icraabayo shan baa labana waa afcaal waana saa ufahamtid labana waa afcaal markaa wuxuu yidhi isagoo taa ka warramaya faladii ay falqismu qaybka alladii qismigaasoo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxarakaati xarakaad lagu icraabi arbacatu anwaacin noocyo afar a weeyi afar nooc alsmu weyi waan ka bedelana ismigii almufradu la keliyeeyey ama musarif ha noqde ama hayru musarif ha ahaade wa jamcu taksiiri jajabinta jamceedii weeyi ka horuu ku cadfan yahay wa jamculmu'anafi ka la dhidigeeyo jamciisii weeyi jamcii asaalimu nabada galay walficil weeyi ficilkii almudaaricu mudaarica ahaa waa nacti alladii ficilkaasoo waa nacti labaad lam yatasil aanu la xidhiidhin biaakhirihi ladiga aakhirkiisa shay-un shayna aanu la xidhiidhin shayga oo mimaa yuujibu binaa'ahu aw mimaa yanqulu icraabahu ah wuxuu yidhi sheekhu wa kulluhaa afartaa la soo sheegay dhammaantood turfacu waa la rafcini hiya afartaa dhammaantood bidamati dama ayaa lagu rafcin afartaa la soo sheegay dhammaantood waxaa lagu rafcinayaa damaa lagu rafcinaya wa tunsabu waa la nasbini hiya afartaa wtukfadu waa la khafdini hiya afartaa dhammaantood bilkasrati kasra ayaa lagu khafdin watujzamu waa la jasmin afartaa dhammaanteed bisukuuni sukuun ayaa lagu jasminaya qaacidadu asal ahaan waa sida waxaa ka baxayna isaga inoo tilmaami doona insha allah muxuu ku leeyahay sheekhu afartaa aynu soo tilmaanay dhammaantood waxaa lagu rafcinayaa damaa lagu rafcinaya amayna runahayde waa saxde afartaa maxaa lagu rafcinaya damo tafsiilaana markaynu eegno toddoba maxaa lagu rafcinaya dama lagu rainaya wa tunsabu bifatxati aartaa waafartaa aynu soo tilmaana waxa lagu nasbinayaa fatxa lagu nasbinaya qaacid ahaan waa sida lakin maxaa ka bixi doona jamcu muanath asalim baa inooga bixi doona wa tukfadu waxaa lagu khafdinayaa bilkasrati kasra lagu khafdinaya halkaana labaa ka bixi doona labada ka baxaya maad garanaysaan walaa khafda fiiha afcaali horta daaqaday ka baxday waxa kale oo baxaya ismu ladii laa yansarif wa tujzamu bisukuuni sukuun baa lagu jasminayaana waxaa bixi doona labaa baxaya moogtahay walaa jazma fiiha asmaadii horta iyadu daaqada ka baxday afcaashii lafteedii bay qaybisiyo hadhasaayo maxaa hadhaya ya afcaalu khamsiyi iyo iyo muctalkii iyo muctalkii buke labadaas iyaguna hadhaya markaa sheekhu waxa uhi wa kulluhaa afartaa lasoo tilmaamay dhammaantood turfacu waa la rafcini ay hiya afartaa dhammaanteed bidamati dama ayaa lagu rafcin wa tunsabu waa la nasbini ay hiya iyada bilfatxati fatxa ayaa lagu nasbin wa tukfadu waa la khafdini hiya afartaa dhammaantood bilkasrati kasra ayaa lagu khafdin wa tujzamu waa la jasmini ay hiya afartaa dhammaanteed bisukuuni sukuun ayaa lagu jasmin qaacid ahaan waa sidaa waxaa ka baxayna waa kan isagaa kuu tilmaamaya wa kharaja waxaa baxay can daalika madkuurka aan soo sheegnay ee asalka ah waxaa ka baxay alaaatu ashyaaa saddex shay baa baxay wa kharaja waxa baxay wa kharaja wuu baxay can daalika arrinkaa wuu baxay hadday tirahdo laqmad way kaa xumaanaysaa wa kharaja waxa baxay can daalika ay can daalika alasli asalkaa aynu soo tilmaannay waxa baxay alaaatu ashyaaa saddex shay kharajo faacilkeegime waa alaaada weeyaan iska ilaaliya alaaatu ashyaa saddex shay ka baxaya jamculmuanasi baa baxay alkaynu ka bedelnay alaasadaan ka bedelana jamculmuanasi dhadigaynta jamceegii ayaa baxay jamcii asaalimu nabada galay yunsabu waa la nasbin huwa jamaca bilkasrati kasra ayaa lagu nasbinaya sheekh jamculmuanasu saalim waxaa lagu nasbinayaa kasra lagu nasbinaya min ayna kharaj xaguu ka baxay wa kullaa turfacu bidamati uu ka baxay sooma watunsabu bifatxati buga baay de watunsabu he bifatxati buga baxay markaa watunsabu bilfatxati isaga laguma nasbiyo fatxo waad soo baratay wixii lagu nisbinayay maxaa lagu nisbin jiray dee sheekhaaba kuu sheegay wuxuu ku yidhi he yunsabu bilkasrati buu ku yidhi ra'aytulhindati dhaar khalaq allaahu samaawaati soo ma aragti wlsmu baa baxay kaa horu ku cadfan yahay alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomahayn tanwiin aan aqbalahayn cinda bnu malikin tanwiin iyo kasre in lagu jaro aan aqbalahayn cinda aljumhuuri soo ma yukfadu waa la khafdini huwa ismiga bilfatxati fatxa lagu khafdin min ayna kharaj xaguu ka baxay isna wa tukfadu bilkasrati ismu ladi laa yansarif ma ma waxaa lagu khafdiyaa kasra lagu khafdiyaa miya waa cashirkeeni xalay maxaa lagu khafdiyaa fatxa lagu khafdiyaa marartu biaxmeda waa ismu maalinsarifka ah isagoo faahfaahsan insha allah mutamimidan ugu tegi doona waa yahay walficlu baa baxay ficilkii almudaaricu mudaaric ahaa ficilkii almuctalul aakhiri dabayaaqada ka jirnay dabayaaqada ka xanuunsanayay yujzamu waa la jasmin huwa ficilkaa bixadfi aakhirihi ficilkaa aakhirkiisa oo la gooyaa lagu jasmin isaga isaga xarafka u dambeeya xarf ficlaha la idhaha unbaa daaqada laga saara halkuu ka baxay minayna kharaj wa tujzamu bisukunde ficilku hadduu muctil yahay ma sukuun baa lagu jasmiya maya xadaf baa lagu jasmiya soo ma xadaf ayaa waxa weeye lagu jasmiyaa markaa saddexdaa shay baa ka baxay qaacidada guude markii hore usoo tilmaamay mucrabaadda xarakaadka la icraabo qaacidada guud horta kolka waa sida laakiin waxyaalaha ka baxayana dabad iska xifdeeda oo jamcumuanaf saalim dee fatxa laguma nasbiyo ismiga maalainsarifka kasre laguma khafdiyo ficilka mudaaric muctalakhirkaana sukuun laguma jasmiye de xadafa lagu jasmiya laqmada eega wakharaja waxa baxay fasalkan waa iska minbaabi waxa weeyaan waa iska min baab ikhtibaar wuxuu u keenay sheekhu kii hore in la fahmeeyen kale wakharaja waxa baxay can daalika asalkan aan soo tilmaanay halaathatu ashyaaa saddex shay ayaa baxay jamculmu'anathi dhadigaynta jamceegii ayaa baxay jamcii assaalimu nabada galay yunsabu waa la nasbini ay huwa jamaca bilkasrati kasra ayaa lagu nasbin walismu baa baxay alladii ismigaasoo laa yansarifu aan sarfoomayn huwa ismigu yukfadu waa la khafdin huwa ismiga bilfatxati fatxa ayaa lagu khafdin walficlu baa baxay ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii almuctalu laakhiri dabayaaqada ka jirana yujzamu waa la jasmin huwa ficilka bixadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo oo la gooyo ayaa lagu jasminaya halkaa sheekhu waxa uu kaga baxay waxyaalihii la icraabayey xarakaadka ayaa uu kaga baxay marka waa alfatxatu walkasratu iyo waxa weeyaan wadamatu iyo sukuunka culimadu ay soo ilxaaqiyaan wladi ay wlqismu qaybka alladii qaybkaasoo yucrabu la icraabi huwa qismiga bilxuruufi xuruuf waa yahay ataniyatu ay almusana kii labada laga dhigay wey waa musanihiy wa jamclmudakari ka labka laga dhigay jamciisii waaye jamcii asaalimu nabada galay mudakrka haka sifayn shakde somaart mudakrka hadda ka sifaysa asaalim baa la odhanaa sooma baabka lagu gelaya iq iyo xaggaas ku noqdan iley mudakrka maynaan sheekeyn ka sheekeynayna ashalkii baa baxayade waa yahay wlasmaa asmaadii wal asmaa ah, weeyi asmaadii alkhamsatu shanta ahayd wlafcaalu afcaashi weeyi afcaashi alkhamsatu shanta ahayd wahiya afcaashaasi shanta ahi yafcalaani way samaynayaan weeyi labadii maqnaa wa tafcalaani labadiinana waad samaynaysaan weeyi wa yafcaluuna jamci ragga maqnaa way samaynayaan weeyi wa tafcaluuna jamciinan jooga waad samaynaysaan weeyi wa tafcalina heblaaye waad samayn weeyi muxuu ku yidhi xuruufta waxa lagu yadhaabaa waa afarta waad ka garanaysaa afartaba jamc mudakr asalim iyo alafcaalu alhamsa intaana maxaa lagu icraaba ya xuruuf baa lagu icraabaya muhana xaalatu rafc maxaa la icraabi jire alif baa la icraabi jire xaalatu nasbana ya xaalatu khafdana ya maxaa lagu kala garan jiray kordhiga lagu garanaya miya caamilka dha caamilka ka horeeya lagu kala garanaya labada xaaladood midna caamilka caamilu nasbo dee nasbo doonaya mafcuul doonaya midna caamilka caamilu khafdo oo doonaya maxay inuu hoos dhiga de jamcu mudakar saalim maxaa lagu rafcin jiray wow maxaa lagu nasbin jiray maxaa lagu khafdin jiray maxaa lagu kala garanayey caamilka ka horeeya de asmaalkhamsa maxaa lagu rafcin jiray wow maxaa lagu nasbin jiray alif maxaa lagu khafdin jiray ya isaga waa basid soma jamac mudakr saalimi asmaal khamsiin maxay wadaagaan xaalatu raf ay wadaagaan maxaa lagu rafciyaa labadoodaba wow asmaal khamsaha iyo muhaniya jamcu maxay wadaagaan yaday wadaagaan musanaha maaa maxaa labada xaaladood xaalatu khafdo iyo xaalatu nasba isaga ya lamay oraabi jirin jamcu mudakr saalim isaga ya lamay oraabi jirin asmaal khamsahana waxaa lagu khafdiyaa xaaladaasi la wadaagayo ya bu la khafdiyaa waayahay muxuu gaar la yahay asmaa lkhamsuun xaalat rafca xaalatu nasbi muxuu gaar la yahay ya alif baa nasbiya musanuhuna muxuu la gaar yahay xaalatu rafca alif baa lagu rafciya de waa iska tusaaleya way bay la tahay aad u fuduyin wladi ay wlqismu qaybka aladi qaybkaasoo yucrabu lacraabi huwa qismiga bilxuruufi xuruuf lagu icraabi arbacatu anwaaci noocyo afar a weeyi ataniyati ay almuhana kii labada laga dhigay weeyi wa jamcu lmudakari kalabka laga dhigay jamciisii weeyi jamcii asaalimu nabada galay wal walasmaau magacaantii weeyi asmaadii alkhamsatu shanta ahayd walafcaalu ficiladii weeyi afcaashii alkhamsatu shanta ahayd wahiya afcaashaasi aan kuu tiriya buu ku yihi sheekhu yafcalaani labadii zayd way samaynayaan weeyi wa tafcalaani labadiinana waad samaynaysaan weeyi wa yafcaluuna raggii maqnaa wa ay samaynayaan weeyi wa tafcaluuna raggiinan joogo waad samaynaysaan weeyi wa tafcalina heblaayey waad samaynaysaa weeyi wuu kuu tiriye soo ma aragtid marka facalowna ha eganin oo ficil mudaaric laga keenaye de waa laguu sheegay alamhilatu lkhamsa ka fiican soo ma ficil kasta way ka iman kartaa akalay ka iman kartaa o amaray ka iman kartaa o jalasa laga keeni karaa o qacda laga keeni karaa o facala laga keeni karaa daabidkiisi horaad uliqdeen baynata iminkana wuxuu doonayaa calaamatulicraabkiiba inu kuu sheego fa ama taniyatu taniyadii miya ya hadday sax tahayna waa sax waad ohanaysa hadii kale waxad ohanaysa haddi sax maa sheekh an ku haysta waad ohanaysa ama taniyatu taniyadi miya faturfac waa la rafcin hiya taniyada bilalifi alif baa lagu rafcin ka warrama jaa zaydani dhe wa tunsabu waa la nasbini hiya taniyada wa tukfadu waa la khafdini hiya taniyada bilyaai yaabaa lagu khafdin ka warrama ra'aytu zaydayni marartu bizaydayni dhe warmana saxayn icraabkeygii hore inuu soo liqnay wa amaa jamculmudakari ka labka laga dhigay jamciisi miya jamcii asaalimu nabada galay fa yurfacu waa la rafcin huwa jamaca bilwaawi baa lagu rafcin ka waran masaxda jaaa zayduna wayunsabu waa la nasbin huwa jamaca oo wayukfadu waa la khafdini huwa jamaca bilyaai ya baa lagu khafdin laguna nasbin ka warama ra'aytu zaydina marartu bizaydina icraabkoogina hore inu qaadanay waa yahay markaa wowda waxa ka horeeya maxaa la sameeya jamc mudakar wuu godan yahay sooma wowda waa ka horeya jaa zayduna waa arki karaa taqdiirna way noqon kartaa damadaas taqdiirna way noqon kartaa sida jaa mustafawna mustafa jamc mudakar salim marka kamal ya mus mustafawna jaa mustafawna saasaa la odhanaya mustafawna soo sama la min almustafayna alakhyar mustafayna alakhyar mustafayna ma tasniyad moodin waa jamc de inuu jamc tahay maxaad ku garanaysiin mustafayna nuunta jamcu dakar saalim maxay ahaan jirtay ya nuunta jamcu way fatixsanaan jirtay de wa nuunuhu maftuuxatun id tudkaru wa nuunu fi kuli musanan tuksaru xariir baan ugu tegi doonaa insha allah de mustafayna waa jamci iska ilaaliya taniya moodina taniya lamoodaa sooma waa jamc ah, sheekh markaa eeg lafdigan wu adagya mustafa moogta nin baa mustafa la odhan jiray wuxuu yidhi waa fanigaas sarfiga iyo fanigaasaan aad u aqaanaa bu yidhi wuxuu yidhi ana abusarfi wanikaaxu li tazawajtu arbaca gabadhaatin waliya qaaliyayni lablabayni hakadaa tadullu calaa raganimati <laughs> kadibna magaciisi baa lagu yidhi tacliili oo iclaali markaa u dhex fadhiistay markaa mustafa wuu adagya soma aragti asalkiisii hore ahaa mustafayuna mus mustafayuna kadibna maxaa la yidhi qaacido sarfigaan ku baran doona insha allah halkaa gashay waxa la taxaraka xarfulcila wanfataxa maa qablahu aye faqulibat alcilatu alifan yadi maxaa loo bedelay ya alif baa loo bedelay alifa ayaa loo bedelay alif markii loo bedelo laba reebnin baa kulmaya soo ma aragtaan wawdu mayna reebanayn aliftuna mayna reebanayn de carab ku dhawaaqiydan adaa bal ku dhawaaq adu ma ku dhawaaqi karta armaya dhaade aliftii baa daaqada laga saaray waayo waxaa hadhay alifta waxaa tusinaya fadu mayna fatxisnayn aliftii wixii tusinaya wuu joogaa meesha maxay noqotay markaa mustafawna bay noqonaysaa waay markaa damadaasi ka horeysa waxay iska noqonaysaa mid muqadara oo meeshii aan ka muuqan noqon kartaa ayay noqon kartaa waaya xaalada kalena waa lamidun musdafayna baad odhanaysaa xaalatu nasbiya xaalatu jarkiina de musdafayna asalkeegii hore ayaa ahaa e mustafayina ah, mustafayina ah, taxaraka xarfucilla mustafa on fataxa maa qablow kadibna sidii ka hore loo galaa loo galo mustafayna bay noqonaysaa de la min almustafayn alakhyar saasay ku noqotay in sha allah sarfaynu ku baran doonaa wa amaa jamcu lmudakari kalabka laga dhigay jamciisii miyaa jamcii asaalim ee nabada galay fa yurfacu waa la rafcinaya huwa jamca bilwaawi waw waa lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbini ay huwa jamca oo wayukfadu waa la khafdin ay huwa jamca bilyaa-iya ayaa lagu khafdin laguna nasbin wa ama alasmaau magacaanti miya asmaadii alkhamsatu shanta ahayd fa turfacu waa la rafcini ay hiya asmaada bil bilwaawi wow baa lagu rafcin wa tunsabu waa la nasbin ay hiya asmaada bil alifi alif baa lagu nasbin wa tukfadu waa la khafdin ay hiya asmaada bilyaa-ia baa lagu khafdin waa saxiix maa jaaa abuuka ra'aytu abaaka marartu biabika maynaba sidayn wa ama alafcaalu afcaashi miya afcaashii alkhamsatu shanta ahayd fatrufacu waa la rafcin ay hiya afcaasha binuuni nuun sugnaanshaheed baa lagu rafcinaya xaalatu rafca nuuntaa sugnaanaysa waa la arkaya soo ma maxaad odhanaysaa wa tunsabu waa la nasbini ay hiya afcaashaa shanta wa tujzamu waa la jazmini ay hiya afcaashaa shanta bixadfihaa ay bixadfi nuuni nuunta goynteeda labada goorba lagu jasmin laguna nasbin caamilkaana lagu kala garanayaa culimay fasalkan halkaas ku dhamaaday fasalkan de aad iska ashirada soo dhigatin weyaan khulaasada baabkii ugu horeeyey habeen kasta waxaan idinku celinayaa rabdu dersi bidersi waxaan u samaynaynaa waxaa fududaanaya maxay xusuusashada aad xusuusanaysaan baabkii ugu horeeyey ee baabulkalaam wuxuu kaga waramay saddex masalo tacriif lkalaam aqsaam lkalaam dikru calaamaati aqsaam lkalaam baabkii labaadee baab licraabna saddex buu kaga warramay tacriif licraab aqsaam licraab dikru lmucrabaat waa lix sow maa baabkii saddexaadna wuxuu kaga warramay waa baabu macrifati calaamat licraabe laba masalo dikru calaamaati aqsaam licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaam licraab fasalkan caawana wuxuu kaga warramay hal masalo halkaa masalona waa maxay taqsiimu lmucrabaati ilaa qismayni qismi yucrabu biاlxarakaati wa qismi yucrabu biاlxuruufi markaynu eegno calaamatulicraabka waa labadaa midun ama xaraka noqonaysa calaamatulicraab ama xaraf baa noqonaya calaamatulicraabki wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk lakin insha alla baabkaas u dhama